bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى وqala النبy slى اllه عlyh وsلم زyنوا الqur'ana بأصwاatkm waxaan soo haynay masaladii uu ku kala saarayay ficilka iyo mafcuulka qiraa'ada iyo maqruuga iyo tilaawada iyo almatluwu kitaabada iyo almaktuub marka wuxuu yidhi waqaala الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu yidhi zayinu اlqur'aana qur'aanka ku qurxiya biaswaatikum codadkiina codka dadkaa loo nisbeeyey biaswaatikum ayaa la yidhi marka codka waxaa iska leh addoomaha ee kalaamkana allah iska leh subxaanahu wa tacaala biaswaatikum tou ka rabaa bukhaari marka qala xadaثnii ibrahim bnu xamزة الزubayriyu wa huwa ibrahim bnu xamزة bni mحamed bni xamزة bni muscab bni cabdالlahi bni الزubayr ayuu galaa ayb abu isxaaq صaduq qala xadaثnii bnu abi xaazimi wa huwa cabdالcaزiز bni abi xaazim abi xaazimkana waa slmة bni dinar almadaniy صaduq faqih can yaزيid bn اlhaad can moxamed bni ibraahima can abi salamata bni cabdiraxman can abi hurayrata anahu samica anabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul nebigoo dhahayou maqlay maa adina allaahu alle ma dhegaysanin lishay-in shay maa adina ka adanihi dhegaysigiisa oo kale yacnii inta uu dhegaystay oo kale linabiyin nebi nebiga oo xasani sawti codkiisa uu wanaagsan yahay bilqur'aani qur'aanka uu codkiisa ku wanaagsan yahay yajharu bihi qur'aanka isagoo markaa kor u qaaday oo la jahraayo ayb alla yacnii shay ma dhegaysanin inta uu dhegaystay oo kale nebi cod macaan oo qur-aankii ku cod macaan oo markaa yacnii la jahrayo kor ugu qaadayo ugu luuqeynayo ayb marka xasani sawti ayaa meeshana la yidhi codkii ayaa sifada wanaaggaa la siiyey qofka iska leh codka marka oo nebiga weeyaan hadda waxa marka codkaa wanaagsan iska leh ayb qaala waxadaثanii yaxya bnu yuusuf qaala xadaثanaa cubayd llahi bnu camrin wa huwa cubayd llahi bnu camr bn abi اlwaliid alraqiy abu wahbin اlasadiy hiqat faqiih rubama wahim can isxaaqa bni rashidi wa huwa isxaaq bnu rashid aljazariyu abu sulayman alxaraaniyu mawla bani umaya ayb wa huwa hiqat an can الzuhriyi can abi salamata bni cabdالraxman can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal maa adina allahu lishayin alla shay ma dhegaysanin idnahu linabiyin dhegaysigiisa nebi uu dhegaysto yataqanaa bilqur'aan qur-aankii ku luuqaynayo ayb yani adanihi dhegaysigiisa oo kale linabiyin uu dhegaysto yataqanaa bilqur'aan qur-aanka ku luuqaynayo marka yataqanaa bilqur'aan taqaniga yaa iskale nebigaa iskale waa ficluhu wa ficlu lcibaadi waa makhluuq addoommada ficilkoodana qaala abu cabdillaahi wa samica anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu maqlay qiraa'ata abi muusa abu muusa alashcari qiraa'adiisii buu maqlay qiraa'adu waa ficil saa darteed abuu muusa loo idaafeeyey isaga marka ficilkiisii waaye marka fa qaala wuxuu yidhi uutiya abuu muusa abuu muusa waxaa la siiyey min mazaamiiri aali daawuud daawuud yacnii luuqdiisii ayaa la siiyey aali daawuud hadda daawuud laftiisaa laga wadaa ee dad kale ma aha daawuudna marka nabiyullaahi daawuudna aad buu u cod qurxoonaayo markuu zabuur akriyo buuraha iyo shimbiraha iyo waa ka daba akri jireen walaqad aataynaa daawuuda mina fadlan yaa jibaalu awibii macahu waطayr waalanaa lahu lxadiid ayuu yidhi marka laba macnoba waa ku jiraayo codkiisana nebigu waa sifeeyey oo wuxuu ku shabahay daawuud de cod alla de laguma shabihi kara daawuud yacni luuqdiisa dabcan qiraa'adiina waxaa loo tiiriyey abuu muusa waa ficilkiisii ayb marka alla muxuu ku leeyahay alla wuxuu ku leeyahay ficilka abuuristau ku leeyahay kalaamka la akrinayana muxuu ku leeyahay huwa almutakalimu waa mid axadka ku hadlay ee kalaamka loo nisbaynayo waa allah liannahu isagaa markii ugu horreysay ku hadlay wa annahu jaa'a min cindihi qofkaani ama waa muballiq ama hadal alla yidhi ayuu akrinayaa un isaga nacam ayb qala xadaثna mxamed bnu khlf abu bakrin wa huwa alxadaadiyu abu bakr albaqdaadiyu اlmuqri hiqat fadil qala xadaثna abu yaxya alximaaniy cabdاlxamid bn cabdالraحman alkufiyu waana soo maray qala xadaثna burayd bnu cabdillahi bn abi burdata can jadihi abi burdata can abi musa ana الnabiya slى اllahu عalayh walih waslama qala lahu ya aba musa laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri ali dawuud qaala waxadaanii axmed bnu xumayd wa huwa aطurayhiithiy ayb abulxasan alkuufiy yucrafu bidaari umi salma abu xaatim araazi wuxuu yihi kana hiqatan ridan ayb waxaa loogu magac daray daari umi salama liannahu jamaca xadiida umi salama isaga aada u ururiyey axaadiidta umu salama qaala xadahanaa cabduraxiim ayb asalka marka cabdiraxmaan baa qoran bacd nusakh ayaa cabdiraxiim ay ku taallaa cabdiraxiimkaana sax ah cabduraxiim ibni sulaymaan alkinaaniyu aw iطaa'iyu abu caliyin alashal almarwaziy nazilu lkuufa hiqat lahu tasaaniif ayb qaala xadahanaa qanaanu bnu cabdillaahi الnahmiy ibnu maciin waa tawhiiqiyey nasaa-ina wuxuu yihi laysa bilqawiyi laysa bilqawiyi marka la yidhaahdo macnaheedu aad daciif uma aha qofkaas oo waa kala duwan yihiin laysa biqawiyin iyo laysa bilqawiyi marka la yidhahdo laysa bilqawiyi marka la yidhahdo quwo iyo mataano oo aada u xoog badan ayuunan qabin waay laakiin nooc quwo ah wax un waa ku jiraan waay marka ayib ibnu xajar isaga marka wuxuu ugu tarjamay maqbuul dabcan laysa bilqawiyi alfaada dacfiga waa ka mid tahay wax lagu daciifiya laakiin isku mid maaha iyada iyo marka la yidhaha laysa biqawiyin ayb can cabdiraxman bni cawsajata wahuwa alhamdaniy اlkuufiyu hiqat can اlbara can الnabiy sal ly slama wasamica abaa muusa yaqra'u nabiguna waxau maqlay abuu muusa oo aqrinaya qur-aanka faqaala wuxuu yidhi kaana haadaa waxaad moodaysaa kani min aswaati ali daawuud daawuud codkiisii inuu ka mid yahay waxaad moodaysaa nebiyullaahi daawuud codkiisa marka haddee nebiyullaahi daawuud codkiisu cod alla ma ahan dabcan waa cod makhluuq waayo codka makhluuquna waa makhluuq isaga unbuu ku sifa yahay intaa marka bukhaari masaladaasu aad u saldhigayaa salka u dhigaya qaala xadahanaa axmed bn marka allana de inuu sawd leeyahay uu sheegi doonaa sawdkiisuna inuunan sawtulbashar ounan shabihin waa in la kala saara marka labadaas qala xadaثna axmed bnu yacquub wa huwa almascuudiyu abu yacquub hiqat qala xadaثna yaziid bnu lmiqdam wa huwa saduq min الtaasica can miqdam bni shurayx wa huwa almiqdam bnu shurayx bni hani hiqat min الsadisa can shurayxi qala xadaثani abi hani bn yaziid xadaثanii abi hani ibnu yaziid ayaa ii waramay aabihii baa hani ibnu yaziid la yidhaha wa huwa abu shurayx waa saxaabiyu nazla alkuufa qaala qultu lilnabiyi sal ll ly slama nabigan waxaan ku idhi akhbirnii bishayin wax ii sheeg yudkhiluni ljanna jannada i gelinayo qaala calayka bixusni اlkalaam waxaad ka warqabtaa ood ogaataa hadalka wanaagsan calayka bixusni اlkalaami wa badli الطacaam iyo cuntada oo la bixiyo calayka bixusni اlkalaam hadal wanaagsan ogow oo laazim yani hadalkaa wanaagsan marka qofka isaga ficilkiisa ah, wa ilaa hadduunan ficilkiisa ahayn thawaab lagama siiyeen isagana oo thawaab iyo ajar buu ka helaya ajarkuna maxaa lagu helaa kasabka qofka idan marka hadalka wanaagsan uu dhahayo min kasbihi wa camalihi qala xadaanaa axmed bnu isxaaq ayb wa huwa abu isxaaq asurmariy albukhaariy ayb surmari qaryada ayuu degay oo min bukhaara ka mida akhbaar fara badan oo maqaasida iyo ayuu leeyahay ibnu xibbaan wuxuu yihi kana min julasaa'i axmed ibnu xajarna saduuq ayuu yihi qala xadaثna cثman bnu cmar wahuwa alcabdiy اlbصriyu hiqat qala xadaثna ciisa bnu dinar wahuwa alkhuzaaciyu almuؤdin hiqat can cmr bn اlxaariث qala samictu الnabiya slى اllahu عalayhi waslm cmr bn اlxaariث bn abi diraar akhuu juwayriya juwayriya um اlmu'miniin walaalkeed weeyaan waa saxaabi oo qaliil اlxadiid ah xadiidkiisu yaryahay qaala samictu nabiya sal ll ly slama yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay meesha nusakha qaar waxay dhigayaan xadahanaa ciisa bnu dinaar uraahu can abiihi can camri bni اlxaariث qaala nebigu wuxuu yidhi buu yidhi man sarahu qofkii ay farxad gelinayso an yaqra'a alqur'aana qur-aanku inuu akriyo ghaddan isaga oo yacni hadda soo degay oo saafi ah kamaa unzila sidii loo soo dejiyey falyaqra'hu qur'aankii ha akriyo calaa qiraa'ati ibni ummi cabdin ibnu ummi cabdin qiraa'adiisa ha ku akhriyo ibnu ummi cabdin waa ibnu mascuud qiraa'adii isagaa loo tiiriyey marka ibnu mascuud markaa de qur-aanka isaga maa iska leh kalaamkiisa miya qur-aanka maya qur-aanku waxaa la dhahaya waa kalaamullahi waxa loo tiirinaa u fiirsa waa qiraa'ada qiraa'ada waa ficil ma la dhihi kara yacni kalaamkani kalaamu ibni mascuud waayo abadan qof hadduu dhaho waa ku kufrina in hada ilaa qawlu lbashar sausliihi saqar wamaa adraaka maa saqar laa tubqi walaa tadar ilaa akhir laayaat ninkii yidhi in hada ilaa qowlu lbashar weliid waa gaaloobay haddaad tiraa marka k qur-aanku waa waxaa iskale ibnu mascuud waa lagu kufrina haddana qiraa'ada laakiin ibnu mascuuda iskale waa la dhihi karaa waa ka nebigu uu dhahayo aad buu masaladan marka ugu dadaalay imaamu albukhaari inuu si fiican u bayaaniyo meelo badan ayuuna ka naga tusayaa yb maxalushaahidka marka falyaqra'hu qur-aankau akrina muxuu ku akrinaa calaa qiraa'ati ibni ummi cabdin wa qaala maysaratu mawlaa fadaalata can fadaalata ayb ninkaa marka maysara mawlaa fadaalata bni cubayd addimashqiy maqbulu min athaniya can fadaalata bni cubaydin waa saxaabigii qaala qaala nabiyu sala ll ly slam nabigu wuxuu yidhi lallaahu alle ashaddu waa mid darnaan badan adanan xagga dhegaysiga waa dhegaysi badan yahay macnaha ilaa rajulin nin uu dhagaysto xasani sawti codkiisu wanaagsan yahay bilqur'aani qur-aanka uu ku wanaagsan yahay waa ka dhagaysi badan yahay min saaxibi alqaynati min saaxibi alqaynati naagta yacni kan addoonta heesta midka iska leh ilaa qaynatihi addoontiisa heesayso sida uu u dhagaysto yani waxay tahay allah ka dhegaysi badan alle wuxuu dhegaysanayaa yacni nebi qur-aankii akrinaya yacni qof qur-aankii akrinaya cod macaan ku akrinaya ilaahay waa ka dhegaysi badan yahay ninka heesta jecel addoontiisa heesayso sida uu u dhegaysto bani aadamka waxay wax ku fahmayaan baa wax lagu tusina maskaxdaada iyaysan aadin qur-aanka iyo hees in laysku shabahayo ninkani sida uu ula hayo oo ula dhege u dhegaysanayo iyo sida alle u dhegaysanayo qofkaa codka macaane qur-aanka akrinayo waxaa daran sida alle u dhegaysanayo oo u danaynayo oo uu yacni waxaan ujeedaa u danaynayada waxaan ka wadaa ou cinaayada u siinayo oo uu u jecel yahay inuu dhegaysto ayib halkaas un weeyaan marka afcalu tafdiilkan marka ashaddu adanantana majruurkiisa ama qeybtiisa dambe ee wax laga fadilayeyna waa meeshan uu leeyahay marka min saaxibi alqaynati ilaa qaynatihi saaxibulqaynana waa ninka qaynadu waa haweenta heesta wey carabta addoommada gabdhaha mid yacni waa ka qaalisanayd midba miday ka cod macaan tahay waxayna u iibsan jireen qaarkood inay u heesto ayb waxaasay marka u iibsan jireen ayb ibnu maaja baa xadiidka soo saaray fi kitaabi aliqaama ayib ayb qala xadaثna mحamed bn اlclاء wahuwa abu kurayb qala xadaثna abu usama wahuwa xamaad bn usamata can buraydi can abi burdata can abi musa qala qala الnabiyu sal اه ly slam inii aniga la acrifu waan garanayaa buu yidhi rufqata alashcariyiin ashcariyiinta qolada la yidhaahdo waa qolada abuu muusa uu ka dhashay waayo waa qabiil reer yeman waan aqoo waan garanayaa buu yidhi kuwa jamaacadooda bilqur'aani baan ku aqoonsanayaa qur-aan ayaan ku garanayaa xiina yadkhuluuna billeyl habeenkii markay galaan meesha ay nimankaa degan yihiin qur-aankan ka garanaa buu yidhi nabiga sal ll ly slam oo dad marka habeenkii qur-aanka akhriyo oo ku tukado oo aada ugu soo jeedo ayay ahaayeen wa acrifu waxaan garanayaa manaasilahum meesha ay degan yihiin habeenkii min aswaatihim codkoodaan ku garanayaa yacni codkooda xaggiisa bilqur'aani ay ku codaynayaan bileyli habeenkii ay fi habeenka dhexdiisa habeenkii marka meeshay degan yihiin waxaan ku garanayaa qur-aankay ku luuqeynayaan oo akrinayaan wain kuntu lam ara manaasilahum xiina nazaluu binnahaar wain hushaaniya kuntu waxaan ahaa lam ara ama wain kuntu yaananba arkin manaasilahum meelaha ay degan yihiin xiina nazaluu markay degayaan binahaari maalinki yacnii anoon maalintii meelihii ay degeen deganaayeen anoon aqoonin ayaan habeenkii meeshay degan yihiin aqoonayaa qiraa'adaanna ku aqoonaya qur-aanka wa minhum xakiimun ayaa ka mid ah mid markaa yacni waxaa ka mid a xakiim ah idaa laqiya alkhayla fardaha hadduu la kulmo ow amase qaala wuxuu yidhi alcaduwa raawigaa ku shakiyey wa minhum xakiimun markaa nin iyaga ka mida in laga wado waa dhacdaa isim calama inay tahay oo nin iyaga ku magacaaban waa suuragal wasfi inuu yahayna waa dhici karta idaa laqiya alkhayla hadduu fardaha la kulmo ow qaala alcaduwa ama wuxuu yidhi cadowga hadduu la kulmo qaala lahum wuxuu dhahayaa ina asxaabii asxaabteyda ya'muruunakum waxay idin amrayaan an tundiruuhum inaad sugtaan wuxuu ka wadaa marka meeshan haddii la yidhaha idaa laqiya alkhayla oo fardaha fardihii muslimiinta laga dhigo yacni wuxuu leeyahay dadkeennu waa dad rajaaliin oo lugley ahoon fardahaysa nin waay marka suga haddii marka ou qaala alcaduwa lagu wada yani leana labadaa mid unbuu nebigu yidhi labada ma wada dhihin haddii alkhayla fardihii muslimiinta laga dhigana waa saas haddii cadowga laga wadana geesinimadiisay tusaysaa cadowgiiba wuxuu dhahayaa kama cararaya bal wuxuu leeyahay ina asxaabii ya'muruunakum an tundiruuhum dadkayga asxaabtaydu ina sugay idin leeyihiin yani waxay idinku dhigaan marka waa arkaysaan taana marka waxay tusaya calaa fardi shajaacatihi ayb marka maxalu shaahidka waxay tahay un inii la acrifu rufqata alashcariyiina bilqur'aani aan ku garanaa xiina yadkhuluuna billeyl wa acrifu manaazilahum min aswaatihim bilqur'aani codka ayagaa loo nisbeeyey waxay ku codaynayaanna waa qur idan asawtu sawtuhum walficlu ficluhum qala xadaثna cmar bnu xafsin qala xadaثanii abi can اlأcmash anahu samica طalxata can cabdالرaحman bni cawsajata can اlbarا can الnabiy sal ly slam qala zayinu اlqur'ana baswaatikum qur-aanka codkiina ku qurxiya qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna jariiru can اlأcmash can طalxata bhada qala xadaثna cثmanu qala xadaثna jariiru can mansuri can طalxata mihlahu qala xadaثna cثmanu ayb cثmaan bn mxamed bn ibrahim alcabsiy abulxasan bnu abi shayba cuثmaan bnu abi shayba qala xadaثna jariiru can mansuuri can طalxata can اlأcmash bhada qala xadaثna muxamadu ayb muxamedkanna waxaa ibnu bashaar inuu yahayna waa dhacdaa ibnu salaam ilbikandi inuu yahay waa dhacdaa duhli inuu yahayna waa suuragal ibnu bashaar bay u badan tahay qala xadaثna gundarun qala xadaثna shucbatu qala samictu طalxata alyaamiy qala samictu samictu bna cawsajata yaqulu samictu اlbaraءa bna caazib qaala الnabiyu slى اllahu عalيyh wali wslam zayinuu اlqur'ana baswaatikum qaala cabdالraxman bnu cawsaja wakuntu waxaan ahaa unsiitu in la ilowsiiyey zayinuu اlqur'ana baswaatikum xataa adkaraniihi ilaa uu ixusuusiyey addaxaaku bnu musaaxim xadiidkan iloobay gadaala layga xusuusiyey qala xadaثna maxmuud wa huwa maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu dawuud wahuwa طayaalisiyu qala xadaثna shucbaةu qala akhbaranii طalxaةu qala samictu cabdالرaحman can اlbarا can الnabiy sal ly slam zayinu اlqur'ana baswaatikum qala cabdالرaحman mihlah qala wayurwى can suhayli can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam qala xadaثna quraة bnu xabiibi wa huwa quraة bnu xabiib alqanawiyu abu caliyin اlbصriy aslu min naysabur hiqat qala xadaثna shucbaة wmxamed bnu طalxata wa mxamed bnu طalxata bni musrif alyaamiyu ayb saduq lahu awhaam can طalxata qala samictu cabdالرaحman bni cawsajata can اlbarا qala qala الnabiyu sal ly slam zayinu اlqur'ana baswaatikum duruqda xadiidkaas buu sheegaya qaala abu cabdillaahi waa kan marka tacliiqiisa wa caamatu hadihi alakhbaari akhbaartan dhammaanteed mustafiidatun weeyaan mid markaa aada u shuhrowday oo yacnii faaftay waa mid faaftay cinda ahlilcilmi ahlucilmiga agtooda akhbaar faaftay walaa rayba wax shakiyana kuma jiraan fii takhliiqi mazaamiiri ali daawuud daawuud codkiisii in la abuuray la abuuritaankiisu war ma leh shaki kuma jiro ayib laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud mazaamiiri aali daawuud makhluuq miya mase ma ahan maa shaki ku jiraan maya waa makhluuq iyadan ayib walaa rayba fi takliiqi mazaamiiri aali daawuud wa nidaa'ihim iyo iyaga dhawaaqoodaba inuu makhluuq yahay shaki kuma jiro wa nidaa'ihim walaa rayba fi takhliiqi nidaa'ihi iyaga dhawaaqooda in yacni la abuuray la ab abuuray shaki kuma jiro liqowli liqowlihi caza wajalla wakhalaqa kula shayin shay kasta alla waa abuuray marka isaga laga reeba dabcan oo alle isagu waa khaaliq wa qaala wuxuu yidhi falaa tajcaluu lilahi andaadan waantum taclamuun falaa tajcaluu ha u yeelinina lilaahi alleh andaadan kuwa aada la la fil dhigaysaan wa antum idinka oo taclamuuna garanayo og ayadan marka muxuu u keensaday falaa tajcaluu lilahi andaadan ee haddaad tiraahdid sawtu lcabdi makhluuq ma aha codkaasna addoonku uu leeyahay sow alla kuma shabahaysid marka nacam ayib ha kala mid dhigin waa ilaahay wax lamida ma jiraane qala xadaثna khلاad بن yaحyى whuwa الsulamiyu abu mحamed alkufiyu صaduq qala xadaثna mscr qala xadaثna cadiy bnu haabit anahu samca اlbarاءa yaqulu samictu الnabiya sal ly slm yaqrأu fi اlcishaaءi nabigan maqlay isagoo cishaha ku aqrinayo bالtiini wالzaytuun fama samictu ma maqlin axada axad axsana sawtan ka cod fiican ow amase qiraa'atan ka aqris fiican minhu isaga qiraa'atan ayuu yidhi ee ma unan dhihin famaa samictu yani axadan axsana qur'aanan qur-aanku isaga wanaag mar walba waa wanaagsan yahay isaga nacam isbedel maleh kalaamullahi maadaama uu yahay nacam ee qiraa'ada waayo waxa sifaad aqbalaysa nacam in loo yeelo qala xadaanaa aadamu qala xadaanaa bnu abi di'bin ayb moxamed bn cabdiraxmaan ibn اlmugiira weyaan qala xadaثna msلm bn jundub wahuwa اlhudaliyu alqaضي ثiqة faصيx qari can nawfl bn إyaas alhudaliy wahuwa maqbul qaala kuna naqumu waxaan ahayn inaan kacayno fii cahdi cmara bn الخaطاab waqtigii cmar radia allahu canhu fi lmasjidi masaajidkan istaagi jirnay yacni waa tukan jirnay qiyaamuleylki fanatafaraqu waa kala tegtegi jirnay oo qeybba meel bay isaga dukan jirtay oo inta aan taraawiixda la jamcinin dadka fa natafaraqu waan kala tegtegaynaa haahunaa meeshan firqatun ayaa ah wahaahunaa meeshanna firqatuna ah wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yamiiluuna inay u iilanayaan ilaa axsanihim sawtan kan ugu cod macaan meeshaa marka maxaa ka soo baxay dadku horta inay codkoodu kala duwan yahay mar haddii codkoodu kala duwan yahay dee codkooda waa waa sifo iyaga ku jirta waa makhluuq marka ayib qolada marka dhahayso dee uu soo sheegay labadii firqo imaam axmed qoladii dhahaysay sawtu lcabdi gayru makhluuq de waa qaldan yihin waa kan baa meel tan baaba iyo waxaan oo dhan iyaga iyagu ku radinaya waxaan ujeedaa sawtu lcabdi gayru makhluuq kuwii dhahaya sawt lcabdi waa waa makhluuq see gayru makhluuq loo dhahaya faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi alaa araahum miyaanan arkaynin qad ittakhaduu lqur'aana qur'aanki inay ka dhigteen aqaaniya wax laysaga luuqluuqeeyo aqaani inay ka dhigteen amaa wallaahi baan ku dhaartee yani mid mid meeshan buu yani ka eh, luuqeynaya mid meeshan ka luuqeynaya mid meeshan amaa wallaahi baan ku dhaartay lain istadactu haddaan awoodo la ugayiranna waa doorinayaa sidan falam yamkuth ma nagaanin ilaa talaata layaalin saddex habeen unbuu nagaaday xataa amara ubayan ilaa ou ubay amray fasallaa bihim dadkao dhan isagaa tujiyey maxalu shaahidkiisa marka wuxuu ka rabaa yamiiluuna ilaa axsanihim sawtan ayb maadaama tafaawud codadkii dadka u dhexeeya waa nin walbaa iyo sidii ilaahayda u abuuray qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa abu shihaab abu shihaab alxanaad cabdurabbih bnu naafic alkinaaniy alxanaad abu shihaab alasqar imaamu dahabi wuxuu yihi saduuqun taqriibkana eh, eh, sidaasaa marka kaashifka iyo meelaha uu ku yidhi imaamu dahabi marka xadiidkiisu waa iska un maqbuul can اlأcmash can ibrahima can calqamata qaala qaala lii cabdullaahi iqra' akri wa kaana calqamatu calqama wuxuu ahaa xasana الsawti sawtkiisu miduu fiican yahay faqara'a waa aqriyay faqaala cabdullaahi wuxuu yihi ratil qur-aanka kala dhigdhig fidaaka abi wa ummi hooyaday iyo aabbahay mid lagu furtaa tahay laba meelba marka aharkan waa uga daliil xasana sawtidaas calqama codkiisaa la sheegay mar haddii codkii sifa xasan iyo yani ou ixtimaalayo waa waa ficlu اlcabdi waana makhluuq ratil tartiilkana waa min ficli اlcabdi tartiilku waa min ficli اlcabdi isaguna qaala abu cabdillaahi imaamu اlbukhaari wuxuu yihi waqaala allahu caza wajala alla wuxuu yihi waida quri'a alqur'aanu qur-aanka haddii la akrinaayo fastamicuu lahu dhegeysta quri'a qofa akrinaayo soo maha wa qaala watlu aqri maa uuxiya ilayka waxaa lagu waxyoonaya adiga aqri waxii qur-aan u aqrinayaa waana loo waxyooday qur-aanka aqrintiisu waa ficilkiisa waxyiga loo wayo walwaxyu min allahi tabaaraka wa tacaala min kitaabi rabbika rabbigaa kitaabkiisa xaal ou ka ahaaday marka min kitaabi rabbika kitaabka rabbi baa loo nisbeeyey liannahu jaa min cindihi qiraa'adana isagaa loo nisbeeyo watlu adiga akri baa la yidhi ayb wa qaala wuxuu yidhi aladiina kuwa yatluuna akrinayaan kitaab allahi ilahay kitaabkiisa xaqa tilaawatihi iyagaa marka qur-aankii lagu ammaanay akrintii waa ficilkoodii idan marka mar haddii thawaab iyo waxay ka helayaan wa qaala wuxuu alla yidhi wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin wamaa kunta ma aadan ahayn tatluu inaad akrinaysa min qablihi waxyiga lagu waxyooda hortii yani qur-aankan hortiis min kitaabin ay kitaaban inaad maadan akrinaynin walaa takhutuhu biyamiinika mada mana qoraynin shay la qoro gacantaada midigta kuma qorin ayb kitaabadii marka isagaa laga anfiyey ficilkiisii walaa takhutuhu biyamiinika marka waa muxtamal de dadka ila nebiga mucjiza looga dhigay hayruhu laakiin gacantiisa midigo wax ku qoraa qoriddaa marka uu gacantiisa midig ku qoraayo waa ficluhu wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin tilaawaduna de qofka ficil ay u tahay nebiga isaga tilaawada iyo kitaabada looma waa waa yacni umibow ahaayo waxna ma qoraynin mana akrinaynin taas marka macno kalaa ku jiro dabacujize ah u ah laakiin hayruhu tilaawadiisa iyo kitaabadiisuba waa ficluhu waa laga fahma aayadda saas leanna haddaba waxaa laga anfiyey waa ficilkaas soo maaha nebiga sal ll ly slam wa qaala wuxuu alla yidhi yatluunahu xaqa tilaawatihi wa qaala wuxuu yidhi wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati اllahi wاlxikma yani xusa maa yutlaa waxaa la aqrinayo fii buyuutikuna guryihiina dhexdeeda lagu aqrinayo min aayaati illahi waalxikmati ah wamaa kunta tatluu min qablihida horaa marka maxay noqonaysaa wax meel ku qoran akhriskooda inuu yaqaano amaa qur-aanka nebigu waa aqrin jiray muxuu ku aqrin jiray waa la xifdisii jiray oo xifdin jiray ayb wa qaala wuxuu alla yidhi yatluuna aayaati illaahi alla aayaadkiisay akrinayaan aanaa'a alleyli habeenka saacadihiisa dhexdeeda wa qaala wuxuu yidhi ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam ayuu dadka ku hanuuninayaa qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi fabayana wuxuu caddeeyey alle ana tilaawata akrintu min annabiyi sal ll ly slam wa asxaabihi nebiga asxaabtiisa xaggooday ka ahaatay wa ana alwaxya waxyiguna min arabbi tabaaraka wa tacaala rabbi xaggiisuu ka yimi waxyigana xagga rabbi tilaawadana waa ficlu lcabdi oo nebiga iyo asxaabtiisa ayay ficil u tahay qaala wa minhu qowlu caaishata ka mida radia allahu canha maa kuntu ma aanan ahayn adunnu inaan malaynayo ana allaha alle munzilun mid soo dejinayo inuu yahay fii shani aniga shanigayga waxyan waxyi inuu ka soo dejinayo waxyiga oo yutlaa la akrinayo waxiga tilaawadiisa yaa akrinaayo dadka waa ficilkooda yaa soo dejiyey laakiin maa kuntu adunu ana allaha munzilun fii sha'ni marka a kalaamka alla xaggiisuu ka yimid akrintiisuna dadka markay akrinayaanna waa afcaaluhu ayb fabayanat waxay caddaysay radia allahu canha ana alinzaala soo dejintu min allahi inay ka ahaatay wa ana annaasa dadkuna yatluunahu waa akrinayaan iyaga qala xadaثna yaxya bnu bukayr qala xadaثna layثu can yunus wa huwa yunus bn yazid alayliy can ibni shihaabi qala akhbaranii curwaة bn الzubayr wasaciid bn اlmusayb wcalqamaة bn waqaas وcubayd llahi bn cabdillaahi can xadiiثi caaئishata xiina qaala laha ahlu lifki ma qaluu zuhri markaa wuxuu yihi wakulun xadaanii طaa'ifatan min alxadiiث ayuu ii sheegay xadiiثulifki waa xadiidkii macruufka ahaa qaalad waxay tihi fadajactu calaa firaashii ayaan seexday wa ana xiina-idin anuguna goortaas aclamu aan ogahay annii barii'atun inaan beri ka ahay waxa laygu tuuray wa ana allaha allana mubariii wa ana allaha allana mubari-unii inuu iberi yeelayo aniga waan ogaa walaakin wallaahi baan ku dhaartay maa kuntu adunnu ma aanan ahayn inaan malaynayo ana allaha alla munzilun fii sha'nii waxyan inuu kusoo dejinayo yutlaa la akrinayo wala sha'nii aniga shanigeyga fii nafsii nafsadeyda dhexdeeda kaana wuxuu ahaa huwa isagu axqara mid ka liidnaan badan min an yatakallama allaahu waa igala yaraa shanigeygay leedahay inuu alla ku hadlo fiya aniga shanigeyga biamrin oo ugu hadlo arin arrinka oo yutlaa la aqrinayo yani anigu waxaan islaabay leedahay shanigeyga waa iskala hooseeyey inuu wax aniga igu saabsan rabbigay inuu ku hadlaayaba waa tawaaduc marka waa hoos yani shanigaygu waa iskala liitay intaas waa iskala hooseeyey macnaha eh, laakiin ilaahay waa ku hadlay soo maha shanigeeda waayahay min an yatakalama allaahu inuu ilaahay waxyiga ku hadlay sheegtay fiya biamrin arrinka oo yutlaa haddana la aqrinayo marka ilaahay waa ku hadlay leanna markii ugu horreysa qur-aanka xagga alloo ka yimid isagaa ku hadlay kadibna jibriil buu maqashiiyey jibriil nebigiiba u baray nebigiina ummadiiba u baray marka dadku waa akrinayaan tilaawadooda waa ficil iyaga ay leeyihiin allana waa ku hadlay wa allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey in aladiina jaa-uu bilifki cusbat minkum alcashra aayaatin toban aayadood kulahaa dhammaanteed ayuu soo dejiyey alcashra alaayaati kulahaa meeshaas marka e, iyada waxay leedahay dee nebigu waa iska riyoon doonaa unbaan islahaa riyada ambiyadana waa iska waxyi markaa riyadaa intuu riyoodo ayuu sheegi doonaa laakiin qur-aan ilaahay baa adiga sha'nigaaga ku hadli doona isma lahayn qaala xadaanaa cabdullaahi qaala xadaanaa leyth qaala xadaanaa yuunus milahu cabdullaahigana waa cbdullahi bnu saalix qaala rawaahu saalixun saalix bnu kaysaan wabnu isxaaq wfuleyx can ibni shihaab naxwahu qaala abu cabdillaahi waqaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi qul lain ijtamacat اlinsu waاljinu calaa an ya'tuu bimidli hada اlqur'aani jin iyo insi hadday kulmaan inay qur-aankan inay la yimaadaan qur-aankan ishaarada marka maxay ku dhaceen qur-aankan haddii la yidhaha calaa qowli ashaacira la yidhaha maalan ishaaradu waxay ku dhacaysaa ilaa ayagu kalaamka kalaamullaahi waxay dhahayaan soomaha macnan qaa'imun fii daati illaahi waa kalaam nafsi bay dhahay nafsi nafsadda ilaahay buu ku dhex jiraa ee gaa carabtan oo gaalada quraysh ma waxaa lagu xujeeyey keena wax ilaahay nafsadiisa ku dhex jira keena maa lagu xujeeyey ayaga ee haddii kaal lagu xujeyn lahaa waaba sahlanaa laheed waxay dhihi lahaayeen war wax annaga ilaahay nafsadiisa ku jira maan arki karnaa qof bani aadam waxa naftiisa ku jira anaan sheegi karin meeshaa ma fahmaysaan marka nacan shayga lagu xujeynayo marka ishaaro maxsuus ah ishaaraa ku dhacday ishaaraduna waxay ku dhacaysaa de wax maxsuus ah waxa maxsuuskaana waa maxay musxafka waxa ku yaallo waxa musxafka ku yaallo shayga la maqlaayo nebiga uu aqrinayo qur-aanka ah kaasaa lagu xujeeyey bal qur-aankan musxafkan ku yaalla car la imaada ee wax ilaahay nafsadiisa ku jira la imaada ma la dhihin saas inaynan la imaan karinna waaba iska caddahay taasna laakiin shayga iyaga xujada ku noqon karo oy la imaan waayeen ayaa waxaa laleeya war musxafkan waxa ku yaallo hadduu kalaamulbashar yahay idinkaba yaa idinka fasaaxo badan bal la imaada laa ya'tuuna bimilihi la imaan maayaan isagoo kale walow kaana bacduhum libacdin dahiiran ha isu kaalmeeyaan hadday doonaan qaala walaakinahu kalaamu اllahi caza wajala waa ilaahay kalaamkiisa si kastuu u tasarufo marka waa kalaamullah ama musxaf ku dhig ama loox ku dhig ama qof ha akriyo kalaamullahi kama baxaayo lianna kalaamka waxaan nidhi xaqiiqadiisa waxaa loo nisbeeyaa meesha uu ka yimid axadka kalaamkan uu ka yimidna waa allah subxaanahu wa tacaala walakinahu kalaam ullahi caza wajal talaf eh, yani muxuu idin dhigay talfadu bihi alcibaadu addoommadaa ku hadlayaan kalaam alla waayo oo addoommadii ay ku hadlayaan waalmalaa'ikatu iyo malaa'igtii waqad bayana dalika waxaa caddeeyey kaasi ma xadaanii bihi cabdاlcaziiz bn cabdillaahi wahuwa alweysiyu qala xadaana bnu abi xaazim can abihi can abi saalixin الsamaan can abi hurayrata ana nabiya sal l slama qaal idaa axaba allahu cabdan allah hadduu addoon jeclaado naadaa jibriila jibriil baa dhawaaqayo naadaa jibriila buu u dhawaaqayaa dhacafwan naadaa jibriila buu alla u dhawaaqayaa jibriil axiba fulaanan hebel jeclaw fayunawihu biha jibriilu jibriil wuxuu markaa yacnii gaarsiinayaa uu ku baahinayaa fii xamalati alcarshi carshiga malaa'igta xambaarsan ayuu u sheegayaa fayuxibuhu ahlulcarshi baa jeclaanayaan fayasmacu ahlu samaa'i saabicati baa waxay maqlayaan laqata ahli lcarshi ahlu carshiga huunkooda ayb mawadatu cabdin addoonka kalgacaylkiis tanzilu ila samaa'i saabica ayay usoo degaysaa samada toddobaad uma uma waxay usoo degaysaa tanzilu ila samaai saabicati uma samaain samaain sama samo xataa tanzila ilaa samaa'i dunya ilaa ay usoo degto fayuxibuhu ahlu samaa'i dunya baa jeclaanayaan uma tahbatuu ila alardi dhulkay usoo usoo hoobanaysaa mawadada iyo kalgacaylka fayuxibuhu ahlu lardi ninkaa dadkii dhulka joogay baa jeclaanaya walbugdu calaa mili dalika nacaybkuna sidaasoo kale ayb meeshaas marka wuxuu ka rabaa marka ilaahay markuu yidhi inii axbabtu fulanan fa axibahu hebelaan jeclaaday ee jeclaaw jibriil marka hadalkii waa ninkii waa jeclaanaya hadalkii allowna sheegaya marka ayb isagiina marka wuxuu dhahayaa de inii eh, in allaha axaba fulanan faaibu faaxibuuhu qaala waqaala wuxuu yidhi fainamaa yasarnaahu bilisanika wuxuu daba joogaa waa kalaamullaahi talfadu bihi اlcibaad addoommadaa ku hadlaan <clears throat> ayuu daba joogaa marka wuxuu leeyay fainamaa yasarnaahu qur-aanku waan fududaynay bilisaanika carabkaagaan ku fududaynay hadhow marka ma la dhigi karo bani aadam see u akrinayaa ilaahay hadalkiisa wuxuu alla ku hadlay ee ilaahay baa u fududeeyey fainamaa yasarnaahu bilisaanika soo ilaahay ma dhihin ayb aad ayuu adilada u tanwiiciyey imaamu lbukhaari waxayna ku tusee yani fahmkiisa iyo siduu diinta u fahmsanay halkaa wixii ka dambeedana wuxuu gelayaa afcaalu اlcibaad inay tahay marka dadka addoommada ama afcaashu ay addoommadu samaynayaan xagga allah looga fududeeyey hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed